على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal intaanan kitaabka bilaabin kolle kelimaad yar oo kooban oo kitaabkan ku tacalluqsan baan yar horreysiin doonaa marka hore sidaan subaxdii dhaweydba sheegaya kitaabka meelaan iska soo qabtaan garan waayey oo ishkaalka jira dee kutubtiibaa magaalada lagaba waayey yamanna waa laga soo waayey intaa yaray hore timi mooyaane ama kitaabkii iclaamiye baa markaa dadkii dambe yamanee kasoo noqdayna ay dhahan kitaabkii ma hayno markaa ama kitaabkii aan kana joogsan kari waaye si bal markaa taasaa laakiin waxaa laga yaabaa inuu eh, kolley iska yimaado uuna waa la heli doonaa insha allahu tacaala kitaabka kitaabkuna kolley cinwaankiisu waa ashamaa'il almuxamadiya marka in yaroo kooban baan taas ah, ka odhanaya horta waxaa leh kitaabkan imaamkii shayirka ah ee tirmidi ayaa leh waana kitaab marka la gees axaadiiskiisu badno afar boqol dee kolley raqamyada inoo yaallaba midhar yar baa kaba dhiman afar boqol xadiis taqriiban buu noqon afartaa boqol ee xadiis rasuulka ilaahay unbay salawaatullaahi wasalaamu caleyh kuwa tacalluqsan yihiin shamaa'il markan eegnana waa jamac mufradku shimaal buu noqonayaa sati unba waa isla mid unbay ku wada yimaadaan labada jamac bay ku wada yimaadaan e macaani dhowray kelimadu leedahay e bidixdan mala kaba naqaana iyo dhinaca e waxawey shimaal waxaa kaloo ay tahay waa wixii dee ruuxu uu kulaamo uu kulansado ee sifaadkiisa iyo waxyaalahaasba ah kitaabkuna waxa weeye rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh shamaaishiisii sifaadkiisii hadday tahay abuurkiisa iyo suuradii waa ugu horraysiin doonaba hadday tahay akhlaaqdiisii oo khalqi iyo khuluq bay israaciyaan bee khalqiguna waa waxaan la arkaya ee muuqanaya ee suuradaasoo dee ilaahay subxaanah watacaala rasuulkii ilaahay jaanibkaasna uu kaba dhammeeyey <coughs> iyo hadday akhlaaqdiisii tahay mucaasharadii uu dadka kulaba dhaqmayay ehelkiisa saxaabadiisa iyo dadka kaleba umuurii kale kuma tacalluqsanaan libaaskiisii noloshiisii cibaadaadkiisii seexashadiisii waa aduu rasuulkii ilaahu salawaatullaahi wasalaamu caleyh sifaadkiisii khalqi iyo khuluqba lahaa mucaamaladiisii ilaahay subxaanau watacaala khalqiga ehelkiisa umuurahaasoo dhan ayaa inooga iman doona kolley wuxuu ku khatimi doonaana baabka uu dhigtay rasuulka ilaahay bal aragsida ama manaam laguba arko oo kale lixiyo konton baab oo umuurahaasa ayuu ka koobnaan doonaa waa lixiyo konton baab ahmiyada kitaabku leeyahayna waxa weeye rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh ilaahay waxa uu jacaylkiisaba kuba xidhay itibaaca isaga la raacayo salawaatullaahi wasalaamu calayh qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuna yuxbibkum allah haddaatiin kuwa ilaahay jecel aniga iraaca isoo raaca markaa ilaahayna waa idinku jeclaan doonaa itibaaca rasuulkuna waxa weeye oo uu noqonaya dee waa wixii uu la yimi oo dhan oo lagu raaco wuxuu noqonaya itibaacu tacasigii isaga lagaga dayanayay wixii lagaga dayan karo o dhan hadyigiisi iyo siiradiisi iyo dhaqankiisi iyo cibaadadiisi iyo mucaamalaadkiisii lagaba dayanayo waxaana ilahay laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatan xasana haddaba marka dee itibaaca doonayna iyo tacasigaas oo kale waxay dee noqonaysaa in la ogaado rasuulkii ilaahay dee sifaadkiisii iyo umuurihiisii iyo acmaashiisii oo dhan la ogaado si tacasigaasina inoogu xasilo itibaaca ilaahay inagu jeclaanayo ilaahayna jacaylkiisa dee waxa weeyaan calaamo ana loo helo oo ahamiyada uu leeyahay arinta kale meesha jirtaana waxa weeye rasuulka ilaah la jeclaada salawaat wasalaamu caleyh wax shaksi kastaba laasim kuba ah rasuulkuna uu yii laa yuuminu axadukum xataa akuuna axaba ilays de waxa weeye min waladii wa waalidii wanaasi ajmaciin waladkiisa iyo waalidkii iyo dadkao dhan ilaa aan noqdo iyo xataa naftiisii dee mid uu kaba jecel yahay iimaankiisu ma hagaagaya ama iimaankiisu ma taam noqonayo jacaylkii rasuulka ilaahay la jeclaadana dee waxa wasiilo iyo dariiqba u noqonaya ta'asigaas iyo garashada la garanayo sifaadkiisa fiicfiican ee uu kulansaday ama waxaa ku wada sugan imanka halkan xusnigiisii daahirka ahaa waana waxyaalaha layskuma jeclaado iyo xusnigiisii baabinka ahaa ixsaankiisii intiiba kuma suganoo bal markaa waxaan leenahay shamaaisha rasuulka ilaahay salawaatu wasalaamu calayh oo kitaabkani kutubtii la dejiyey kuwii ugu mudnaa ee uguba horeeye uu yahay ama ugu mudnaana uu kaba mid yahay waxay dee wasiilo u ah ma dariiq u ah ba garashada la garanayo waxaa hadyigiisu ahaa iyo baltaas waxaan kitaabkan kaba helayno kitaabkii baa dhammaantii umuuraha kuba tacalluqsano waa ahamiyada iyo mansilada uu leedahay guud ahaan horta shamaailku arrinta kale jirtaana culimmadu ilaahay kaba raalli ahaadee baabkaas ah ama rasuulkii ilaahay dee shamaaishiisa suuradiisiiyo daahirka ahayn iyo suuradiisa baatinka iyo akhlaaqdiisiiyo wixii uu kulansaday kollay kutub kala duwan bay u dejiyeen ee kutubta laakiin kitaabka intan garanayna ugu horeeyey markaa la eegona kuwa ugu ahamsanba ah waa kitaabkan aan hayno si ibnu kaiir iyo kayrkiiba ay yidhaahaan oo waa kitaabkan aan hayno ee tirmidi leeyahay oo kale ibnu kaiir baa wuxuu leeyahay kitaab isagana ee barhkood ay magacan u sameeyeen sababto waa kitaabkiisana albidaaya wanihaaya ayaa dee wuxuu ka soo bilaabay nebi aadam waa socdaayo rasuulkeennii buu soo gaadha rasuulkeenna salawaatullahi wasalaamu caleyh markuu soo gaadhay dhalashadiisii ilaa dhimashadiisii siiradii oo dhan wuu ka wada hadla oo jaanib kastaba leh markuu taa dhammeeyo ayuu raaciyaa ee abwaab aad u muhima oo kan ugu horraysiiya waa shamaaishii rasuulka kitaabkan aan haynu asalkaba dhigtaa oo isagii dee intuu soo urursado wixii ziyaade uu ku darayay ee uu kitaabka uu kuma kordhinayo kutubta kale uu kaba soo qaadanayay buu raaciya bidaayana waa ka mid gaarna waa loo badduceeyey dabacaadkan kitaabka iminka lahayo midhanna waa kitaab dhan oo la socdo iminka dabcada yar ee muddo turmigeedu uu yaryahay waaba kitaabka qaybta labaad ee laba socoto waa taa bidaayaa kuma sugan markaas uu halkan horguma sheegaa kitaabkan ayuu sheegaa inuu tirmidi alifay oo deetu ka cabira faajada waafaad aadna waa u fiicneeyey waan u faa'iideeyey isaguna talkhiiskaasuu leeyahay kitaabku marka ahamiyada uu leeyahay daraaddeed waxay keentay culimmadu inay aada ugaba shaqeeyaan oo dabacadka matigee maanta dee waa taa aan la adahaybe laakiin siree la madbuceeye mar hore iyo mar dambaba aad bay u tacadudeen aimo kala duwana kitaabkan way sharxeen weliba majmuuca madbacaysan dee kolleyna insha alla ninkii helaana waa diran karaa walo imaka sharxyada qaarkood laga soo waayay yaman sharxyada waxaa kaa mida ah imaam ibnu xajar lahaytami soomaali ay aada u taqaanay fiqigiiyo dee minhaaj sharaxiisii laguma yaqaanay kolley iyo irshaadka sharaxii waa ibn xajar alhaytami ayaa wuxuu leeyahy kitaab laydha ashraf alwasaa'il waana kitaab mujalada waa kan aan hayaan gacanta kuba hayaba oo isagu sharaxa kitaabka markii uu aqriyaya casharkiisiiba aha waxaa kaloo isaga waaba raggii dee kolley waa horeeyey rag ka horeeyeyna way jireen waxaa kaloo imaamka shahirka ee cabdira'uuf ilmunaawi ladhaha jaamicu saqiirkana sharxaysna sharax madbuucuu leeyahay waxaa kaloo iyadana isagana sharxay caliyulqaari isaguna sharaxiisu waa madbuuc intan ogahay waxaa kaloo nin dee jasus la yidhaaho oo bal maalan isaguna reer maqaaribada ahaa isaguna sharaxiisu waa madbuuc suleymaan uljamal ninkan kitaabkan jamalka lehoo kale kaa warumhaye la madbuceeye sharax buu leeyahay leeyahay waxaa kaloo sharxiisu aadna u qayim yahay sababtu ragganu ka wada dambeeyey wixii iyaga kuwa sugnaada waa sheega waa nin markii kutubta sharxayo ama xaasheynayo koley malataa mawhibo fiican culema waa imaamka macruufkaee baajuuriya soomaaliya xataa dadkoodii aan kutub akrisanba ee shucarada ahaa barhkooda shiciradoodii iyo gabayadoodii kuwa soo darsadeenee la yaqaanay ee xaashiyadan shairkaa ah leh oo dee shicirada soomaalida gabayaashooda barhkood baa dee baajuuri adigu kuwa soo darsay hadaladooda wuxuu leeyahay xaashiyo fiican oo almawaahib uludwiya laydhaa kole anigu dabcadan haysta dabcaha dhowr iyo soddon sanood haysto waa intan haystay de waa dhowr iyo soddon sanood baan haystaa dee waxaana la madbuceeye mala waqtigaa waqti konton sanood ama lixdan sanood ka horeeyey oo aad bay u baadhaytoo waraaq waraaq bay ahayd imankaan isku yardheejinay Eh, laakiin imankaan maqlay in la madbaceeyey iyadoo si fiican loo madbaceeyey horta masar niman cajaladahu dhegaysto naamisarag laakiin dee cajaladahaas ugu sheekh noqday oo masar joogay kutub ay iibiyeen buu ku jiray eh, laakiin si igu soo diraan bay weli dee kari lahaayeen imankan haatan ismadani dhacday oo dhowaan baa la madbaceeyo kaleo waxaa shay aad u fiicanoo ibnu xajar kan aan hayo iyo qaari iyo munaawi iyo wuu ka wada dambeeyo markaa kolley sharxyadoodii zubdadood way ku sugantay gaar ahaanna kitaabka uu uu isagu ama xaasheeye ama sharxo ibaajuri waxaa lagu yaqaanaa inuu wixii loo baahnaaba inta badan waa qaata halkaas oranlay waa loo baahan in laga hadlaba uu kaba hadlaayo taasu kollay aada uguma fiicanye bal waxaan leeyahay kutubtaa badan baa jirta waxaa jira kitaab yaroo isna madbuuca oon hayaano oo dahrulkhamaa'il laydhaa suyuudi leeyahay isagu ma weyna waana dariiqadii uu markuu sunanta iyo bukhaari iyo muslimba sharxay ayuunbuu maray oo xadiiskiibuu wax ka soo qaadanaya alfaaduu kaba sharxaya talkhiisna uu noqonaya sharax koobanna waaye laakiin dee kollay iskaba mufiida in mustafa cashuur la yidhaahno masri ahaana kollay uu madbaceeyey oo dee kollay halkaasoo isagu dabcada dee adigu waa madbuuc isaguna kollay dee faa'iidun buu leeyahay kitaab faa'iide aan lahin ma jiro waa mufiid waa suyuudi markaa talkhiiskeisii albani talkhiiskiisu waa matnigan aan hayno laakiin axaadiiii mukararkaydna waa ka tegey asaaniidana waa gooyey bal markaa saa daraadeed ilaa konton xadiis baa talkhiiskan uu leeyahay albani iyo kitaabkan aan haynaa isdheeraanayaan isagu markuu mukararkii waxyaala xadfay saddex boqol iyo kontomeya isaga ay tahay talkhiiskiisu ee kalena asaaniiddii oo maanta aan u baahannahay waayo waa wax kale taasna waa xadfayo bal markaa kaleno kitaabkaa dee imaka ninka haysta axaadiista qaar mooye axaadiis dee markaanu la soconayn baa jirta sanadkiina uu kaba maqnaanaya bal adigu taasna waa kitaab uu kaba shaqeeyey imaamka muxadidka ama muxadidka dee shairkee dhawaanta dhintay allah naxariiste bal markaa taasi waa sababtu kitaabku ahamiyada uu leeyahay qiimaha uu leeyahay taasba weeye amaa tirmidi waxay la saynaan waxba tarjamo uga baahnayn oo dee waa imaamka kutubtan usuushae lixda ama haddii ibnu maaja laga reebo shanta ah mid ka mida leh kutubta dee sharqi iyo qarbi iyo dee caalamka islaamkaba kuwooda shurowday welibana kutubta kale aad moodo kitaab iskaba sharxan inuu yahay oo uu la dheeryahay aqwaasha culimmadu caddeeyo xagga madhabaha taraajim ragga magacyadooda kolkol dee ruwaadii qabto xadiiska ku dadaalo darajadiisa inuu sheego bal awqaada qaarkeed baryaan laguma waafaqinba umuro sidaasolo waa kitaabaad moodo kaba sahlan kutubta kaloo dhan bal waa imaamkaas ayaa leh tirmidan loo nisbeeyeyna kolley waa magaalo waqtiyadii hore ibnu baduuda iyo markay mareed aad u weynayd aadna u shuurowday laakiin waxa weeye kolley magaaladaas oo webina mujayxuun webi laydhaa dee malaa'imaka aamubay ku magacaabaan ama aamudo daariya oo khuraasan dalkii la odhan jiray xaggiisa bari ahayd ayuu meelaha isbugsataan iyo iska galaan afghanistan ayay tirmid adigu dhacaysay oo bal markaa meelahaas bay ahayd laakiin jaanibka isbugsataan ee xuduudda un dhow afghanistan bay tahay ama dhinacaasay ahayd bal imaamku kaa weeye ee laakiin waxba isaga tarjamadiisa de waa imaam aan u baahnayn in la tarjameeyo wixii aan yar odhan lahaa kitaabku ahamiyada uu inoo leeyahay rasuulka rasuulkii ilaahay dee tacdiimkiisa iyo tawqiirkiisaoo dee nasaaranba ah maxabadiisa oo iyadana wax dee waajib inagu ah iyadoo waxa weeyaan kudayashadiisa oo iyadana dee ruuxii muminka ahaa ciddii ilaahay rumaysnayd ee aakhirada iyadna dee rumaysnayd dayashadiisu ay laazim kuba tahay bal dee camalfalkii diintaba noqonaya ayuu wasiiladii iyo dariiqeediiba yahay taasoo dee bal miisada uu leeyahay culimmaduna ay ugu cinayoodeen ay ugu ihtimaam fahmeen inta ikhtisaarisana way badnayd sharxiidna inta aad bay igooga badayna intii madbuucahayd uman kaba sheegay taasba weeyaano taasuu yahay waa kitaab deebalmansilada iyo miisada ale ilan waxaan ka baraynaa saa waxa wa inoogu bilaabnay inuu inooguba dhammeeyo insha allah waxaanu noqon doonaa saddexaanay sabti iyo axad iyo siin baan geli doonaa iyo waqtigaas bal intii yar hordhacan u odhan laa taaba weeye baabu maa jaa fii khalqi rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam wuxuu baabaysan yahay wixii kuba yimi rasuulka ilaahay abuurkii dee ruuxii aan kitaab hayna insha alla waa heli doonaa une cidwuba waa layska helaayo kolle kitaab la-aani ruuxa caaqiga uga noqoto maaha baran garanaya riyaadka intan aqrisanayo dhonon hadda dib u bilaabay kitaab baan lahayn kaluu markaa masaajida kaa yaryaallo baan ka raacan jirayo taasoo kale beri wixii muqararka mandiqada ku ahaa xag caqaa'id dee markaa nalo aqriyo kalena laba kitaab mooyo shantii kale maanaan hayno gacantayadu baan ku qoraynay oo kale bal taasi marka waxay la tahay wax caayaq maaha ruuxu laakiin wax la sugi karo insha allahu tacaala wuxuu baabaysan yahay maa jaa baabu maa jaa baabu bayaani maa kii baabkii cadayntii weeye jaaa yimi fii khalqi rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay abuurkiisii oo waa khalqi markaynu khada fadxino islaamtuna ay reeban tahay waa shakligiisa daahirkaa ee isha lagu haleelayo taas baa yahay khalqigii rasuulka ilaahi salawaatu wasalaamu calayh balde waana baabkii koobaad oo dhowriyo toban xadiis baa baabkan yeelan doonaa waa baab iskaba dheer buu noqon haddii khuluq la yidhaahana waaba inoo soo socdaayo waa wixii iyadana baatin ahaan waa akhlaaqdii dabeecadii xilmigii iyo sarfigii iyo khuluqii si fiicnaaya uu lahaayo labadaba ilaahay subxaana watacala tacaala insaan kaamila oo kamaalkii bashar ehaadkii ugu sarraysay labadaba ilaahay kama siiyey haddaba taas wixii kuba yimi ayuu baabkiisi yahay tirmidi baana tan baabaystay <clears throat> qaala abu ciisa maxamed ibnu ciisa ibnu sawrat wax laga yaabaa barkiidna inay dee taas baabku dambeeye waana sida rabbe aniga kitaabkayga ayar kale horeeye wuxuu idhi xaafidkii abu ciisa waa kunyadiisa uu kuba shuhroobay maxamed ibnu ciisa isagoo ahaa maxamed ibnu ciisa ini tawrata isaguna ina tawro ahaa waa magaca awowgii weeye atirmidiyu dee waana magaalada aan soo sheegeen nidhi halkii ku taalo bal ama ay kuma taalayna aan imaka sheegay dabdigeeda tada iyo miimtoo la kasriyo way yidhaahaan iyadoo aturmudiyu la ydhaao labadoodaba la damiyana way kuba damdiyaan iyadoo tada inta la fadxiyo miimta la kasriyo atarmidiyu intuba waa luqaad ay soo naqliyaanba bal maalan nisbadiisu taa ahayd waxaa la arkaa kutubta qaarkood khaasatan markay geedihiisii waxyaala sheegayaan albuuqiyu inay raaciyaan buuqna waxay leeyihiin waa qaryo yar oo dhaarkood qaryadii u gaar ahaanteeda kuba dhintay ahayd oo iyada kuba dhaweyd weeye marka waa nisbo markaa waa qaryo un meesha ayd haddii dee kutubta qaarkood ataa kuba aragtaan imaamkaas baa wuxuu yidhi kolayna boqol iyo laba boqol iyo sagaaliyo toddobaatanki buu dhintay waxaanay culimmadu filayaan yeeleeshadiisu laba boqol iyo sagaalkii inay ahayd wuxuu hi akhbaranaa abu rajaa'in qutaybat bnu saciidin can malik bni anasin can rabiicata bni abi cabdiraxmaan can anas bni malikin anahu samicahu yaquulu kale sanadku muhim noogu yodee kutubta asaaniidii way leedahay culimmadeenii axaadiisa inoo soo naqlistay dariiqooda inoogu sugnaadayna kolley macrifadooda waa muhim waxaana dhib ma haddii habeenba mid aan kaba sheegno intooda soo noqnoqonaysa wax lama garan karo markaaba laakiin muhim bay tahay dee kolley wixii yar aan uga baahanay ma dhaafi doono mana wada qaban doono guud ahaan hadday igu horeysa abuurajaai waa kunyada sheekha horta akhbaranaa buui nusooyinka qaarkoodna xadaanaa baa dhacday ee kolay kutubtii musalax isaan ku aragnayna luqa ahaan lama kala farqin kara akhbarana xadaanaa bukhaari iyo ragliina akhbarana iyo xadaanaa sibay wada isticmaalaan ee muslim iyo qolooyin aada u badanna akhbarana iyo xadaanaa way kala farqiyaan laakiin kolay dee xadaanaa nusooyinka qaarkood dhacday bal samaacii uu kaba maqlun baan kuba xambaaraynaa qutaybat bnu saciid ninkani waa imaam hortaa aad u mashhuura lixda kitaabee ummuhaadka waa ku sugan yahay laakiin shan markaynu eegno ibnu maaja mooye shanta kale sheekh buu u wada yahayoo sheekhoodiiba wada weeye ibnu isagu waa siduu kaga wariyaa labuu kulminoo markaa nin baa u dhexeeya ibnu ee bal markaa waxaan loogu darin sagaal ninoo culimmadu ay tiriyaanoo lixdooda u wada sheekha sababta ibnu maaja baa kaga wariya laakiin shanta kale toos bay ugaba wariyaan waxaana jirta kitaabkan tirmidi marka la eega jaamiciisa shan nin uu aad u badsaday waxwarinta uu wax ka warinayo ayuu nin ka mida yahay ama ninka ugu axaadiis badan weeye markaad eego jaamican ka hadlayaaye maanta isagaa inoogu bilaabay waana ninka marka la eego sheekhyadiisa uu axaadiista ka wariya ugu axaadiis badan yahayo lix boqol iyo hal xadiis ayuu jaamiciisa ka wariyey marka shantaas oo saddex caawa aan arki doona labana inoo dambayn doonaan axaadiidta jaamica tirmido ku sugan kalabadh baa mushuntaa keliya kama wariyey ujeedadu waa sheekhyada uu axaadiistooda aada u badsaday eesan ragga kaleba bukhaari iyo muslimia ay u badsadeen lix boqol laakiin kitaabkan kama hadlayo kitaabkan bal waxaan eegayaa dalabada dee waa inoo socon doonaaye ninkii himani inta uu kitaabkan ka wariyay bal markaa isagu ha soo saara ama dee bal dalabada ha soo saarto ee kitaabkan ay la socon doontaa imaka mari bal markaa laakiin waxaan ka waramayaa jaamica sunantiisa tirmidi boqol iyo hal xadiis buu ka wariya marka waa ninka u axaadiis badan shakidiisa xagga marka la eego dadka uu kaba wariya waana nin cimaamo weeye laba boqol iyo marka halkan afartankii jiradana dhintay waxaa dhacay in qolooyinkii nabalaha midhadh way haysteen bel hore kitaabka aqriya baajuuri xaashiyadiisa haddaa heshaanba ama ciddii dee haysata waxaa dhacay hadda oo markuu isaga sheegayo boqol iyo sagaalkii hijirada inuu dhashay ka dhigay ee kolleyna waa afartan baa ka dhaco boqol iyo sagaal iyo afartankii baa dhalashadiisa waa kitaabka wax dhacay weeye bal bnu saciid albaqlaani inta badan taasay u nisbeeyaan baqdaantuna waa meel magaalo meesha balaq laydha ilaa imkana waatan idaacada kama maqlo afghanistan xaggeeda waqooyi kuba taalay oo balaq ama mandiqadee mashhuur ahayd masaan shariif magaalada laydha agaheeda ahayd oo ilaa imka damba magacii baqlaan waa jiraabe ayay dee deegaankiisa iyo halkii loogu tegayba ahayde loogu tegi jire markan aanu isagu socod u soo bixin al wuxuu hi markaa abu raja qutaybat ibnu saciid can maalik bni anasin imaam maalik buu kaba warinay waa imaam daarirhi jira can rabiicata bni abi cabdiraxmaan waa sheekhadii maalik buu kaba mid yahay waa nin ku shuuroobay rabiicatu ra'yiyo xagga ijtihaadka iyo umuuraha ra'yigaba aqoon u lahaa sidoo xadiisyadaba aqoon u lahaa waana sheekhii maalik imaam macruufana weeyo taabiciinta a'immadoodii kaba mid oo rabiicatu ra'yi kuba shuhroobay laakiin faqiih ahaa waxaana dhacay kolay baajuuri halkan rabiica inuu yidhi magaciisa si wuxa bal matalan yidhi magaciisa farrukh la yidhaha laakiin taasi waa adigu ama khada madbaca macne ha noqoto ama wax kale aabihii abi cabdiraxmaan baa faruuq la yidhaahda isagu waa rabiica magaciisii caadiga ah. halkan maajuri bay tiisa dhacdeen can rabiicati bn abi cabdiraxmaan can anas bni maalikin anahu damiirkan waa rabiicihii weeye anahu rabiica samica wuxuu maqlay huqan bal laqbada san ku hagaajista oo can anas ibni maalikin anahu rabiica samica wuxuu maqlay anas anas ibni maalik buu maqlay yaquulu xaalu ku qowlayo kaana rasuulu llahi sal llahu caleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa laysa mid aan ahaanin bitawiili ku dheeroo albaa-ini uu muuqdo dherarkiisa ama aada u dheer oo rasuulkii ilaahay khalqigiisii iyo suuradiisii baan ku jirnaa ama inoo bilaabantay markaa mu ahayn rasuulka ilaahay biawiililbaa'ine albaain baan oo bimacnaa dahraa luqada carbeed way u timaadaa baan oo bimacnaa bacudaana way u timaadaa albayn halkay kaba timi tanna haddaba haddii baana aan bimacnaa duhur eegno waa dee dherarkiisaas mid aad u muuqda oo dadka kaloo dhan intuu kaba dheeryahay ama aad uga dheerya aad u muuqda aan ahayn ama dee fogba adugu ujeedadu aad umu dheerayn waa mid walaa bilqasiiri ku gaabanna ma ahayn waxaanay noo soo socotay inuu rabca ama dhexdhexaad ahaa walow xagga dherarka uu dhowaa laakiin rabca uu ahaa walaa bilabyadi ku cadna muu ahaynoo alamhaqi waa cadaankiisu khaalis yahay oo alabyad amhaq waa ka cadaankiisuaalisa rijiga imaka dee meeshaas marsan oo kale misaajka marsan cadaan dee khaalisa ama dee kutubtada ay kaba cabireen ka nuur markaa ka lownljasi waa nuurada oo kale midabkeeda oo kale taa aan ahayn maxaa jiray cadaan waa aha laakiin cadaan casaan ku dhex jiro waa axsan alalwaan ayuu ahaaba oo cadaankiisu mushraban bixumra casaan baa ku dhex jira kaa muuqday weye walaa min abyadilaradi walaa min aadami aadam macnan asmar weeye ku adugu dee maariinba haddaan idhaahno ama dee sumradu kolkol sawaadoo dhan bay kolkol kaba dhigaane adigu cadaan khaalisana ma ahayn dee kaa isagu maariinkaa ama madowna ma ahayn ee cadaan casaan ku dhe leeyahay ayuu ahaa midabkiisu walaa biljacdi lqadidi walaa biljacdi ay madaan u ahayn rasuulkii ilaahay biljacdi ku tima adag oo alqadidi timihiisu ay aad ama alqadadi hadday diintaa lama waa mid macnaa timihiisu ay juro ama ay aad adag yihiin sida timaha dee dadkan dee waxa weeye afrikada qaarkooda oo kale ama dadka ay zuyuusa kaba cabiraan timaha dee adag ee guntad oo kale timihiisu may ahayd ama tima dee xataa kuwa yaanin gaadhinbe aad u adagu walaa bisabdi ama sabidi haddii bacda alkasrina waa caadi disna may ahayn sida timaha caajinta ama dee hunuudiya wax lamid ah ee timo dhexdhexaada ama rajinta ee af carabiga kaba cabira dugula ayay ahaayeen oo rasuulka ilaahay timihiisna may adkayna dee timaha bista ana may ahaynee timaha labada timo u dhexeeya ayuu ahaa bacadahu llahu tacaala ilaahay wuu soo diray calaa rasi arbaciina sanatan afartan sanood madaxooda ama korkooda oo markii uu afartan gaadhay ee da'diisu ay afartan ahayd ayaa ilaahay soo diray oo waqtigaa ilaahay soo diray ee waxyigii ugu horeeyey uba yimi nubuwadiisu ay bilaabantay markii afartan jir buu ahaa faaqaama wuxuu ku nagaa bimakata maka cashra siniina toban sannadood wa bilmadiinati madiinana wuxuu ku nagaa cashra siniina toban sannadood wa tawafaahu allaahu ilaahayna waa oofsaday oo ruuxdiisii ayuu qabtay oo waa wafaaday calaa ra'si sitiina sanatan lixdan sannadood markii uu isagu ahaa mid jiray ama lixdan sannadood madaxood ayuu rasuulka ilaahay kuma wafaaday walxaaliisa aan u ahaanin fii ra'sihi madaxiisa wa lixyatii iyo garhkiisa cishruuna labaatan shacratan oo timoodoo baydaa cadcad iyadoo waxa timihiisa kaba ciraystay aanay labaatan gaadhin wax yaroo la tirin kara ay ahaayeen xadiidku kolley khalqigii baan ku jirnaa waxaana inoo iman doona kolley shacrigan iyo shaybkan iyo casharka kan ka dambeeyana waxa inoo soo socotaba insha allahu tacaala waayo caaw haddaan koobo xadiid macaa sharaxu uu matniga la socdo xadiidka cali oo kelimaadkan iyo qabashadeedu uu matniga aynooguba iman doonto barhkood kuwan aan caawa arkayno inta hore waan soo qabtay umuur unbaa yar ah bal si aan riwaayaadka kale ula jamcino ay tahay inaan eegno dee horena waxaan u aragnay mid waa afartan jir markii uu ahaabaa lasoo diro taasi waa caadi afartankaas culimadu bishii ay ahayd halayskuma markaa aqwaal ha noqoto rabiic bay ahayd markaa afartan dhan buu noqonaya rabadaan bay ahayd oo markaa bilo ayaa dheere eh, laakiin dee afartan sanadii koob iyo hadduu galayna waa afartankii oo bilo unbay noqone bal afartan buu ahay laakiin xadiidka maxaa inoogu sugan toban sandood inuu maka joogay axaadiis kale waxaa kuba yimi rasuulka ilaahay saddexiyo toban salood maka inuu joogay kolleyna waa natar raajixa ee tani waxay ku xambaaran tahay uun cadadkii kolkolbay dee lugada carbeedna taasi dhacdaa umuurahaasi riwaayaadku markay san ku kala tagaanna waa kol awjuuday ku jamciyaan barhkood bay kaba mid tahay ee waxay ka cabiraan ilqaau ujeedadu caqligii ama intii tiradii buuxday ayuunbay soo qaadeenoo wantan dee tiradan aan markaa buuxin waa saddexdii oo dee kasrita ay kaba cabiraan ayaa meeshii lagaba saaray kolkol waxaa dhacday inay dhahaan jabrul kasri labadaba cibaarada kutubta waa ku arki doontaan ilqaul kasrina waxay ka dhigan tahay wixii dee aan isku buuxin oo meeshii layska tuuro jaruul-kasrina waa iyadoo la buuxiyo oo dee wax kale noo dambeeya oon sheegi doona bal markaa imaka waxa ay tahay un ilqaaulkasri baa ku sugane rasuulka ilaahay saddexiyo toban sanood buuma ka joogay taasi waa weji arrin kale jirto culimada qaarkood ay yidhaahaan oo barhkood baa waxay yidhahaan iqra bismi rabbika aladii khalaq markay ku soo degtay nubuwadiisii baa bilaabantay markan yaa ayuhalmudasiru ay ku soo degtayna risaaladii rasuulnimadii baa bilaabmay waxaana barhkood yidhahaa dee saddex sanadood baaba u dhaxaysay oo intaa lagu wadaya risaalada haddaba haddii dee taa la yidhaaho intii dee risaaladii ayaa noqonaysa tobanka sannadood inta kalena waa intaa intii waxyigii ugu horeeyey soo degay balse ugu xiisooda dee bal waxyigu fatro waxyiba jirtay walow dee taasna fatradu inay saddex aawad ahayd aanay dee wax nool go-an ahayn oo khilaaf ku jirin aanay ahayn ahayn laakiin bacdigooda waa si ay kuba jamciyaan bal horta jira amaa iyada lixan snood buu kuba dhintay kolay la socotaa markuu afartan snood uu bicsadii dee intii ka horraysay ahayd toban snoodba ka joogay toban snoodna madiino joogay iyada toban snoodinbuu madiino joogay oo bishii uu soo galay dee bisheedii ubaabu dhintayna markii toban snood ay u buuxsantay marka taa la yidhaha lixan buu noqonayaa riwaayadka saxiixa maxaa kale inoogu yimi shan iyo lixdan way kuba timi saxiix baana inoogu sugan tahay waxaa kaloo yimi saddex iyo lixdan waana halkii makaa lahaa ilqaal kasriyo jamcu kasriye wuxubaabay tahay qolada iyadu shan iyo lixan jilina labadii sanadood ee midna bish sanadii uu dhashay ay ahayd oo bila ay dhaafeen midna sanadii uu dhintayba ahayd oo laba bilood iyo waxoogaa uu kaba noolaa sanada intii kalena way dambaysay ayaa la buuxiyey oo laysku buuxiyo shan iyo lixdan markaa labadii sanadii dhalashada iyo sanadii dhimashada tirsan marka la yidhaaho in lixdan bay ahaydna dee markan halkaa hore saddex iyo toban soo nidhi toban ahayd waa saddex iyo labaatan sanadoode ilqaa u kasri bay noqonaysaa tiradii lixdanka dheeray tiradan buuxda ayuunbaa la tuuray marka la yidhaha wixii lixdanna labadii sannadood ee midna uu wax ka dhashay midna wax ka dhintay baan tirsanayn marka intii kale saafiga inbay noqonaysaa marka bal riwaayaadka jira waa intaas si lagu jamciyana waa taa ee qowlka culimmadu raajix yeelayna waa saddex iyo lixdan inuu kuba dhintay intuna alfaadahaasi saxiixa inooguma sugan yihiin amaa xaggan aradiisa iyo wixii ku tacalluqsanaa baabaa inoo dambeeyo baabu shaybi rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam noqon doona waayo inaga guud ahaan hadyigii rasuulka iyo taasoo bal markaa dee haddii in inagu aynaan furso weelin rasuulka ilaahay inaynu aragno oynu toos u aragno sifaadkiisi iyo shamaaishiisi iyo axwaashiisii oo dhan markaan aragnay dee waxay noqonaysaa uun inaan samci iyo maqal iyo mansuuraysi aan kuma haleelno siduu dee imaam eh, ibnuljazari laydhaha shicir uu lahaa oo kale taa kuma soo aroortoo kale waxaana imaam kaleo isaguna kitaabka sharaxay waa caliyulqaari kolay idinmuu magacaabina dabcaadka qaar baan filaya hadalkaan yar arkay caliyulqaariba gabaadhe oo kaba cabiray markaas dee ninkan waxa weyaan kitaabkan daalacanaya waxaa u noqonaya kitaabkan hagaag u daalacda kaanahu yudaalicu dee waxa weyaan dalcata daaka ljanaab khabaab baa idiin dhacdan u malayn waana lafsi khadaa ah kolley janaab bay lafsiga yahay waa xagga hore muqadimada marka bilowga kitaabka xadiiska maaha waa markan yar muqadimaadka hore lafdigaa janaab weeyaan oo jeedadu janaabna waa kelimo walow janaabku daaxiye marka dambe tashriif ay isticmaaleen aljanaab alcaam saaraya ilaa waqtigeennadoo kolkol weynoo naaxiyadyabu ahaaye macnaa waa rasuulkii ilaahay iyo ciddii lagaba hadlayey inuu dalcadiis iyo guud ahaanba isagii arkayo ayaabu noqonayaaba taasi bay tahay bal markaa waa inoo dambeeyaabaan leeyahay xataa kabihiisii iyo dharkiisii iyo garhkiisii iyo timihiisii iyo waxoo dham iyo dhaladiis wax kastaaba way noo wada iman doonaan seexashadiisii iyo cuntadiisii iyo wax kasta kitaabka haddii alla idhaa way nooguma iman doonaan axaadiista way noo socon doontaa koleyna waana waxyaala inagu soo noqnoqon doonaan alfaaduhu xadaana xumayd bnu mascad albariyu qaala xadaana cabdulwahaabi aaqafiyu can xumaydin can anas bni malikin qaala koladii asaanidu soo noqnoqonayso kolay sanadka ma wada qaban doono habeenbade cid baan markaas sidee aanay iigu yar dheeraan xumayd bnu mascadat albasri waa ninkan sheekha tirmidi ah sheekha muslimna waa yahay qolooyinka kale asxaabu sunanna sheekh buu uba yahay laakiin bukhaari isagu waxba kama warin waana nin dee siqa ah adigu bal markaas walaxaq ibn xajar hadalkiisa ama meherkaa gaadhsiisnayn dee waa nin iqa laakiin hadalkiisa taqriiban meherkaa gaadhsiisnayn cabdulwahaab cabdulwahaabna waa nin isaguna dee kolay kutubta lixdaaba inoogu wada sugan oo saqafigan uu dhigtayna waa qodadii ama meeshii loo nisbeeyey waa reerkii reer saqif ayaaba loo nisbeeyey kolayna ikhtilaad baa aakhira cumri waa mid fiqe laakiin markii damba isku darsan kuba yimi se waxa weeyaanun kollay waqti xadiisan buu lahaayo ee xadiidkana axaadiifiisii sugnayd unbuu kaba mid yahay xumaydkana xumayd tawiil buu kuba shuroobay walow barhkood ay dhaan yidhahdeen waa gaabnaaye ama nin kalaba farqinayn ama gacmihiisubaa dhaadheera waxay xumayd u yidhaaheen anas laakiin aad buu wax ugaba wariyaa laakiin kolay arrinaan caawa sheegayaa jirto oo aan u baahnayn markaa inaan kusoo noqnoqdo xumayd waa qolooyinkii ruwaadda kaba mid ahaayay ku sheegeen tadliis koley tadliiskana horaan uga soo ogaanay kutubtii mustalaxa ahayd oo waxaana dee xukunka mudaliska uu yahay hadduu can wax ku warinayo xadiiskiisa inaan la aqbalin haddii kale uu cadeeyo samictu iyo xadaanii yidhaahna xadiiskiisa in la aqbalo xumayd ibnu abi xumaydin iawiil baaba la ydhaah kollay ninkuu carab ahayno waayo abi xumaydka magaca dhowr magac soo naqliyeen mid ahani waa tiraweyh in la odhanayay oo balmarkaabal markaasoo kollay waa ninaan markaa mafarisi oo kaleba ah laakiin arrinta jirta waxa weeye ninkan xumayd axaadiisi dee anas barkood way siliyaanoo dhowr iyo labaatan xadiis inbuu ka wariyo yidhaaho laakiin intaa way ka badan tahay axaadiista kutubta inoogu sugan ee uu warinayaaye se culimmadu waxay yidhaaheen sidee jaamicu taxsiil iyo keyrkiiba ay sheegaan ama jaamicu taxsiil kuma sugan ninkan xumay horta anas ibni maalik waa la kulmay axaadiista toos buu ugaba wariyaa axaadiista aanu isaga kaba warina ee bal cidda uu ridaa waa haabitulbunaani haabitulbunaanina waa nin siqa ah oo siqaad dhacdada ka mid oo haddaan garanayna cidda meesha ka maqan xataa hadduu tadliisiiyo cidda dhacaysa ay haabit ulbunaani oo iqo iyo saaxiib sanado badan la joogay ahaa ama dee nin saaxib u ahaa anas ibni maalik oo sanado casharaada lama joogay ishkaal ma jira maanto ninka aan ah, meesha ka maqan hadduu tadliisiyada waan garanayna waa nin iqaa marka xadiidkiisa saas bay kuma aqbalaanoo aanay ishkaal uba iman tadliiskiisaasna aanu imanka dhib keenayna xadiisan anas qaala wuxuu yidhi kaana rasuululahi sal lahu alh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu aha rabcatan dhexdhexaad waa tii aynu soo marnay xadiidkii hore balkanna rabcadii buu tafsiir u yahay laysa biawiili ku dheer ma ahayn walaa bilqasiiri ku gaabadna ma ahayn laakiin xagga duulku u dheewaa waxyaala ay mucjize ahaan usoo naqliyaanna culimmadu waa jiraa ma riwaayadka qaar kuma yimo haddana hadduu laba noo dhaadheer uu dhexdooda kuma jiro de waaba isagii waxaa la odhan dherer baa loo nisbaynaya ama waaba kaba dheeraanayo kala idhaan eh, laakiin bal xaalkiisu saas buu ah laysa bitawiili ku dheerna ma ahayn walaa bilqasiiri ku gaabanna ma ahayn xasan aljismi kaanadii uun khabarkeedii kaba dhigo waa khabar kale xasan aljismi kaana wuxuu ahaana xasan aljismi jirkiisu miduu fiican yahay marka la eego xagga inuu buuxo marka la eego acdadiisu inay yihiin acdada isu wada munaasibka ah ee dee mid kasta shakliga ilaahay u abuurayo saa ay isu haystaan iyo saa ay u xidhiidhsan yihiinba adigu wada qurux dhan leh oo wada fiican wa kaana wuxuu ashcaruhu timihiisu laysa bijacdin walaa sabin waa tii markaan kaba soo baxnay kuwo adagna may ahayn kuwa bisana may ahaynba ee kuwa dhexdhexaaday ahayn sabin haddii sadiq laydhaada dhib malaha asmar allowde halka baayo cusub oo wuxuu ahaa rasuulkii ilaahay dee bal halkii hore haddii aan rafcisanona asmaru lowni lownuhu ama dee huwa oo mubtadaan qadarayna haddii aan iska nasbisanona halkii hore inoo raacsanto asmar lowni kaana wuxuu ahaana asmar lowni bal de markii hore bil aadami baan soo marnoon asmarnoo kuwa fasiray sumraduna kolley ama waa sawaadkaas baabay dee raacsan tahay rasuulkii ilaahayna midabkiisii taasi may ahaynbe laakiin markood baa waxay kaba cabireen in dee marka hore lawnkiisa caadigii waa kaa caddaankaee cadsaanleehay ee idahan cadceedda u muuqanayo kale in asmarnimada looga jeedo uun yar xumradaa ziyaadada yeela iyay taa loogaba jeedo ama riwaayaadka intooda kale halkan bedelkeeda xadiidkan mooye waxaa dhacay ashara low oo riwaayaadka kale maydhicinee midabkiisu kaa dhalaalaya cadaankaas dee aan khaaliska ahayn ee casaankaasna kuba dheehayo ashara low ayuu ahaabay leeyihin bal riwaayadadun bay laakiin riwaayaadkii kale oo dhan may dhicinoo lafdigan inaan dee macnahan kuma fasirno kale oo asmarnimada in loogaba jeeday bayaad khaalisa ma ahayn taa in lagu fasiro iyo inaan idhaahno waa riwaayo fardaatani keliya riwaayaadkii kale xadiidka anasna dee waxa kuma sugnaa macnaha kalaynu soo marnay inuu abyad yahay iyo dee asxaabti kale warisay laakiin casaan ku dheehan yahay unoo abyadkaa khaaliska ah aanu ahayn bal taasay noqonaysaba lafdigan riwaayadan buu dhacay riwaayaad si u badan kuma fasiraynaa bal ama sidaa kuwii kalean ka raajax yeelaynaa idaa mashaa hadduu socdo yatakafo xagga hore ayuu wiilanaya ujeedadu markaa uu soconaya rasuulka ilaahi waxay noo soo socota kaanahu yanxadu min sabab waxaad moodaysay ujeedadu inuu meel sare kasoo dhaadhacayo kale ruuxdee meel sare kasoo dhaadhacayo kale socodkiisu wuxuu xaggan hore u yar iilanayo xaggan hore u iilanayo kale ayuu ahaabay ama barhkood kaba dhigaan dee waa doonyahoodii berigaa malaa taas dee kolay kuwani way kaba duwayiin kajar iyo safiino macnaa iyo tamaaya yadu ilaa qudaan oo ay leeyihinba taasi waxay tilmaamaysaa quwadii bashigiisa iyo taasay tilmaamaysay ay leeyihiinoo manaa yatamayanu ilaa qudaan waaday noo soo socotaa insha alla cashirka dambena ku arki doona haddii laydhaa waa kaanahu yamxadu min sabab si wuxuu meel dhaadhaca ah cagsa uga soo dhaadhacayo kale ayuu xagga hore si wuxuu yar iilanayo oo xagga hore markaa u iilanayo ayaa socodkiisu ahaa taas wey idaa marha xadiidkan tirmidi kitaabkiisana waa ku wariyey e bal maalan lafdigan haddii aanu dee xumayd ibn matcata riwaayada bukhaariya aanu kuba sugnayna kollay asalka xadiidku waa xadiidkaa inoo sugan arrinna way jirtaa kollay shamaailka iyo ay jaamici ku kala duwan yihin oo tirmidi waxaa lagu yaqaanaa jaamiciisa xadiid kastuu sheego darajadiisuu raaciyaa miduu xadiidun xasanun saxiix yidhaa miduu xasan keliya yidhaa miduu xasan hariib yidhaa adugu kollay darajaduu sheega taasi waa mid waxaa kaloo kitaabka kuma badan inuu ruwaadan meesha uu wax ka soo naqlinayo in badan uu qabto magacooda sheego ama kunyadooda sheego ama waxyaa kaa mida iyo tacdiil wixii kuma tacliqsanaa laakiin labada arrimoodba iyadoo axaadiis badan shamaa'il iyo kitaab kitaabkan ay wadaagsadeen oo axaadiis kuwan imankaan arkayno xataa kan iyo dee ku horeba ay kaa midiin shamaa'ilkii imin jaamiciisa uu kaga hadluu darajadooda sheegay haddana aad bay ugu yartay taasi oo waa arrin adugu jaamica iyo shamaa'ilku ay ku kala duwan yihin axaadiisii hore saxiixa bay inoogu wada sugnaayeen kanna waa xadiis isaguna sugan weeye bal lafdigana see lagu tawjiihinayaa taa xadaana mxamed bnu bashaarin yacni cabdiya xadaana mxamed bnu jacfarin marka haddaan doono sanmusalaxba kusoo aragnay bal aan dariiqadii raaco kolay say inoogu noqoto imika muraajacada xadaana mxamed bnu bashaarin yacni cabdiya qaala qaala ayaan halkan soo gelinaya qaala xadaana mxamed bnu jacfarin qaala xadaana shucbato can abi isxaaqa qaala samictu lbara'a bna caazibin yaquulu dadku kolley waa rag wada waaweynba inoogu wada sugan oon u baahnayna kolley lagu soo noqnoqon doona laakiin ninka koobaad in haddaan soo qaado maxamed ibnu bashaar waa nin loo yaqaano bundaar wuxuu ka mid yahay sagaal sheekh oo lixdan sheekhee usuusha lixda aleh ama umuhatusita leh u wada sheekha waayo inta kale way kala leeleeyihin sagaal sheekha bay wada leeyihiin oo dhammaan ay ka wada wariyaan dhammaanba u wada sheekha markaaba maxamed ibnu bashaar bundaarna ku magaca dheere waa ninka bal matalan sheekhyadaas ayuu kaba mid yahay oo bukhaari muslim iyo afarta asxaabu sunanba sheekhbu u wadayahay waa nin mansilada sideed kalea wadaagsada allahuma qutaybo waa ta soo sheegno waa lagu dari kari lahay xajaaba waasita kaga wariya waasitalaaan bay kaga wariyaan nin kaleo isaguna bukhaari mucallaqnimo un uu kaga wariyo intoosuga warino shanta kale ay ka wada wariyaan baa jira laakiin aanu xadiis musnada kama warin ee sagaalkan waa sagaal mubaashara ahaan ay ugama wariyaan taas iyadu waa mid arinta kale jirtaa kolley dee waa sidaan mustalaxii kuma soo aragnay markay bukhaari iyo muslim ay noqoto wax bashaar la yidhah dee ninkaa keliyaaba jira ninkan aabihii baa jira magacyada kale yasaar iyo sayaar iyobay noqdaane laakiin tirmidi markaynu eegno waa marka la eego waa ninka labaad ee soo raaca ninkii qutaybat bnu saciid ku soo raaca jaamiciisa tan kale idinkaa laydinka fadhiya ina tatabucdood imse xadiid buu kitaabka kaga wariyay anuunka kalaan sheegaya kana idinkaa dee bal markaynu kitaabkuba inoo dhammaado ruux hadduu u baraarugo waana arrin tadriib ruuxa u noqon karta wuxuu afar boqol iyo labiyo afartan xadiid buu kaga wariyay jaamiciisa sunantiisa waa subanta marka waxay noqonaysaa waa raggaa shantaa sheekhan sheegayay ninkii ugu badnaa waa taa soo aragnay ninkii labaad baan haynaa ninka saddexaadna inagamama dheero waa inoo iman doonaa labada kole casharada dambe inoogu iman doonaa shantaba kitaabka way ku sugan yihin waa shantaan lahaa kitaabkaba kala barhkii axaadiisu jaamica kaga wariyay laakiin halkan aniguna ma waayo eh, laakiin dee taasi waa wixii aan macrifadaydii kareen hayay tan bal dee inagaynu ay tahay inaynu bal raggaa uu khaasatan shanta halkan wuxuu kaba wariyey aan kaba helo taasi iyadu waa mid arrin kalaa jirta waxaa imaka halkan sanadkii saddexaad ah alcabdiya yacni baa soo gashay dee markaa waxa ay tahay tirmidi ayaatan ina isagoo arrinkiisu wuxuu allah inuu dha acni alcabdiya waxaan u jeedaa yani waxa ay tahay walow dee iyaga dhexdooa markaa ka muhiimkani waa sheekhiisii sheekhiisii umuu baahnayn tirmidi hadduu sheekha sheekhiisiiy uu baahan laha inuu cibaaradan kaba cabiro ama cibaarain lamide waxa aynu dee musalaxina kuba soo aragnay haddaad imaka wax la arkaa dee dadkii kitaabka tirmidi inoo soo naqliya tirmidi ka dambeeya cibaaradoodii tahay waayo haddii kale isago cibaaradan umuu baahdeen acnidan umuu baahdeen ee waxa ay tahay arrintuo dee kutubulmustalaxna aan kuba soo aragnay oo jirta haddii adigu sheekhaaga markaad sanad wax ku warinayso adiga cid kale kama warinaysid sheekhaygii sidaa yidhina malihin magaciisii iyo kunyadiisiiy sida u sheegi kartaa waad dhammaynaysaa hebel hebel baad leedahay laakiin markay sheekhaaga sheekhiisii gaadho eed sanadna wax ku warinayso maaha ninkii inaad adigu xaggaaga ka sheegaysee wixii aad sheekhaaga aad ka maqashaad sheegaysaa oo imika markaad idhaa ah, xadaana moxamed ibnu bashaar qaalaba adigan soo geliyey wuxuu yidhi marka hadalkiisa marka waxa ay tahay intii uu yidhi baad ku gaabsanaysaa haddii aad u baahato inaad sheekhan dee cid kaleba ka soocdo ood usii baahato inaad sheegto markaasaa yacni wuxuu u jeeday hebel hebel oo imanka halkan oo kale haddaad maxamed ibnu jacfarkaas aan u baahnay laqabkiisii inaan sheego kol haddii uu maxamed ibnu bashaar saa ka maqlay intaasun tirmidi kumuu kordhin karahay laakiin wuxuu odhan karaa huwa gundaru amase yacni gundar wuxuu ujeedaa ninkii gundar loo yaqaanay bal markaa yacniidan markay riwaayo noqoto sheekhay intii wiila lagu gaabsadaa haddaad doonaysa inaad wax ku sii darto waa cibaaradii la isticmaalaya yacni ama baa la isticmaala de waana hadda intii kitaabalfiyadii iyo joogtay ama taqriibkii waxaan u jeedaa baacidkiiyo waa waxaan ku saaranay taas waa iyo taas waa intaasa ku dhaaf ran kaleenu kama taabanaya maxamed bin jacfar marka dambe aan sheegi doonaa waa ninkii macruufkaa ee uqudar la odhanayay shucbana waaba hooyadiina waa qabay labaatan sinoodna malaa wula joogay waana imaan dee aan u baahnayn ma tacriif abi isxaaqna abi isxaaq asabiici baa la ydhaha camr bni cabdillaahi waana nin taabici oo culimadii taabiciintae waawejiid kaba mid ah abi isxaaq laakiin way noo soo noqnoqon doonaana caawa haddaan bashaar maxamed ibnu bashaar sheegay inta kale saan ku dhaafay qaala samictu albara bna caazibin yaquulu bara bna caazib baan maqlay oo leh kaana rasuullahi sal lahu alh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa rajiran marbuucan xaraajinaad agjiintu way kasirsantahy haddaan halkan ihaahdaa rajulo nin buu ahaa waxa la inooga soo kordhayo faa'iidihii mama jirto dee waa la ogyahay inuu nin ahaaba taas saxaabina rasuulka ilahay taa kama cabiro maahayn laakiin saxiixa muslim waxaa dhacay saddex xaraka sida imaam ma qabanba bal labada xarako sida rajulanna waaba xarakaysan laakiin rajulantan inoo xarakaysan aan kula soconaynaa waa wasfigii timihiisa weeye timihii aynu soo marnay laysa biljacdi walaa bisamidi daacama taa aan soo nidhi ee timahan aad u adag iyo kuwa bistaa timaha u dhaxeeya ayaa waxaa la yidhaahaa rajil baa la ydhaha rajilu shacr haddii la ydhaho timahaas ee dugusha adu waa timaha labadaa timo u dhexeeya ayaa luqadii laga cabiraa carbeed rajil la yidhaaho haddii laydhaa rajil shacab waa taa markaa rasuulka ilahi muxuu adkaada rasuululahi sal allahu caleh wasalam rajilan ay rajila shacab timihiisu kuwa aan ahayn kuwa adag kuwa dee ama aan ahayn ee labadaa timood u dhexeeyuha oo marbuucan waa rabcadii marka dhaweydaan soo haynay dhexdhexaada xagga dheerarka uga dhowaadeen muxuu ahaada baciida bayn albankibeyn almankibayn kaanadii iska wado oo kaana wuxuu ahaa baciida maa kii mid u kala fog bayna almankibayn labada garab dhexdooda ahaatay oo labadiisan garab may ahayn dee kala fogaad aada foolxumo keenta ee iskumay dhegsaneen aadna iskumay dhawaayeen halkaas oo kale barhkood baa halkan tasqiir ahaan ma filaysa muslim inaan buuxayda maa bayna almankibayni oo la tasqiiriyo oo macnaa waa yar kala durugsadaaye dee marka laabtiisa lagu sifeeye laaba waa sacayun ahayd oo yidhahaan waa calaamat garbihiisna waa yar kala durugsadaaye marka la labadiisa garab inta udhaxaysa oo dee sacadii sadrigiisa iyo koley waana wax shakli fiican oo qurux badan oo jamaal mooye wax kale aan adigu qurux badan ahayd un mahan wax dee ziyaada waayo hadduu ziyaado sii noqdo dee farxumaa u keenayaan cadiiman jummati ay kaanadii wado haddii la rafciyana mutadii baa layska qadaranaya cadiiman jummati waa timihiisan iyo holobtiisu mid ay weyn tahay bay ahaayeen ilaa shaxmati udunahi ilaa dhegihiisa xaydhoodan jilacsan ee la sudho halka dumarkuna ay xullida sudhaan taa laga gaadhayo rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caley timihiisoo kale jummo iyo limo iyo wafr intaba axaadiisa way noogu timi culimada ku kala farqiyaan waxay yidhaahaanba jummadu waa timaha badanee ilaa garbaha gaadha ayaa jummo lagu magacaabaa wafraduna waa markay ilaa dhegaha ku joogsadaan ay dhagaa kuba joogaan ayaa wafra laydhaahaa dhidmana waxaa laydhaha marka ay dhagaa ka dhaadhacaan dee welina aan intii tubada lagu magacaabaye aanay gaadhin ayaa lidma laydhaa axaadiistu intaba way ku timi ragka sifeeyeyna dee mar keliya may wada sifaynayniyo xaalo keliya may wada sifaynayn laba siyoodna culimmadu way ku jabciyaan markaa taas midi waxa weeye jumada ee axwaal kala duwan buu lahaa hadduu rasuulku timaa sii daayana de waa kuwa ilaa garbihiisa gaadhayay ahaayeen kolkolla ee markaa uu yar ama gooye ama taasoo kalena wafaradaas dhigihiisaasay ku joogeen awqaadda qaarkeedna way ka dhaadhacayeen oo axwaal kala duwan unbay saxaabadu inoo sifeeyeen culimada qaar haddiiba xaalo keliya kama dhigaanoo waxay leeyihin kole xataatimuhu hadday badan yihiin oy dhaadhacaanba inta nabarka ama qadaadka ka dhaadhacaysa ilaa garbaa gaadhaysa waa intaas bal masalan lagama cabirayay jubadii oo kale marka ay weynigooduna ilaa dhegaha iyobay hidinta badneen laakiin wax dee markaa aan timihii oo dhan may wada dhaadhacin qaybbaa dhaadhacayo xadiidka baabay kama dhigeen ilaa shaxmati udunayhi in cadiima aan ku tacallujinno oo laydhaha cadiimaljumati jumadiisu waa timahaasi mid ay weynta ahayd ilaa shaxmatidan ilaa dhegihiisa xaydhooda inta laga gaadayo hadhow laakiin waxaa intaa ka dhaadhacaa waa tan iyo laguma magacaabayo timay way yaraanayeen oo intaa way ka yaraan inta intaa dhaafsanay laakiin dee inta kale waa in iswada gaadhsiisan timihiisi oo dhanoo ilaa halkaas waa dee timaha u weyn baagu lahaa haddii dee axwaal kala duwan wafrad iyo jumad iyo limadii sidaasay kale idaan ku kala fasirana barimadu way kuma jamciyeen calayhi korkiisa waa markaa uu arkay ee uu saxaabigana kama warramay baraa ibnu xullatun xullo ayaa kuma sugnayd oo uu xidhnaa xulladu waa labada maro barkoodna waxaaba yidhahan labada maro markay iskooda midka yihin weeye ay isku nooca yihiin baa xullo la yidhaha badladaasoo kale xullo ee markaa iyagoaba laba gu oo kale oo wehwadaa midna uu guntanaa xulladaasoo xamraa u cas oo ama casaanku dee aanu khaalisba ahayn laakiin casaankaa haaliba ama dee casaan haddaanu dee mid dumar u khaasa ah ahayn iyo badhkood saxaabada uba diiday cataanka caynkaasna waa la xian karaa ama khaasatan hadduu uba badan yahay caleyhi xullatun xamraa kole libaaskuna waa inoo dambeeyaaba oo wax inoo soo noqonaya waraabo sade maa ra'aytu maan arag shay-an shay maan arag qadu qadu waa mar laakiin waxaa loola yimaadaa waa dee maadigu ubaa loo isticmaalaayo iyadoo nafyi ubanay gasha horta oo dee qad isbaatila looma isticmaalo waaba istiqraaqi nafyi maamada marka wax tegin la anfiyayo ayaa waxaa dee guud ahaan istiqraaqi inaanu waxba meeshii wax laga soo reebaya jirista ay u cadayso ayaa loo isticmaalaayo waasan hadba weligay maan arag axsana minhu wax ka fiican ka qurux badan maan arag rasuulka ilaahi salawatulahi wasalaamu caleyh dee waa natii u ahaaba bal mala xadiidkan dee kolay saxiixa bukhaari iyo muslim iyobana waa xadiid inooguma sugan inagu kolay axaadiia balkii dee aan nidhaahno waa la daciifinaya baaba sheegana axaadiia inoo sugan sidaan kuma dhaafayna sheekuna sidaan soo sheegay kama hadlayeen xadaana maxmuud bnu kaylana qaala xadaana wakiicun qaala xadaana sufyaanu can abi isxaaqa can ilbaraa bni caazibin qaal waa xadiidkii hore riwaayo labaaduu leeyahay maxamed ibnu khaylaan buu inoogu baaqaabo waa nin a'imadii iyo xufaadii cilmigan xadiidka kaba mid ahaa maxamuud ibnu khaylaan waana raggii shantaa in sheegayay ninkii saddexaad weeye ee tirmidi kitaabkiisan jaamica uu kaga wariyo ninkan markaan kitaabka jaamica eegna kan maaha waa saaan sheegayo bal inagu aan eegne xadiid buu jaamiciisa ama sunantiisa ka wariyaa ninkan waana ninka saddexaad ee bal halkaa dee qoladii ninkii saddexaad weeye maxamuud ibnu kaylaan labadii kale iyada way inoo dambeeyaan hanaad iyo axmed ibnu maniico casharada kale iyaguba inoogu iman doonaan kitaabkan se iyada anigu dee waxay iyaga bal eegi doona insha allahu allahu tacaala baxsin doono koley wax wada yaala noqdeen laakiin dinku idin sii oolaya saad bal aakhir alkitaab u faa'iidaysana cidii waxaa inoo soo dabdisa maxamed ibnu qaylaan hadda waa nin saasa oo a'imadii iyo xufaadii xadiidka kaba mid ah wuxuu yidhi imaamkaasi xadaanaa wakiicun wakiicna waa imaamkii shahiirka ahaa zuhdi markay noqotiyo camal iyo xifd ninkii shicirkii shahiirkaa ee shakawtu ilaa wakiicin sua xifdi shaafici baa lagama soo naqliyay inuu lahaa isagaan xifdi xumaynayna uga ashkatoodo i xagaag waxma qabta iyadoo hadda xifdi khaariqa lagu yaqaanay imaamka markaasa deeta uu lahaa wuxuu igu hanuuniyey inaan wixii macaasiya kala tago waayo xifdigu waa fadli iyo nuur xag ilaahi ah markaa dee ruuxii caasiga ahaana nuurkii waa kaba baktaya si lama soo naqliyey markii shaafici isagoo yar uu tegay imaam maalik ee uu kitaabkii muwaa korkiisa kaba aqriyay iyadoonu laxni lahayn waxba lahayn aynu waxaan arkaa niyaho dhalinyarada ama dee iyawaa yaraaye in ilaahay dee nuur uu kuguba tuuray qalbigaaga geliyey macsi ha iskaga baktiina nuurkaas macsiyo ha iskagaba baktiina bal isagoo xifdigaa lahaa buutan lahaa daba imaamka wakiic waa taasoo kolay dee aimada waaweyn waxaa filaya tacriif uma baahna muxuu yidhi xadatanaa sufyaan sufyaankana haddaba waa sufyaan thawri kale daabidna waan iyaan siinaya laba sufyaan dee kuwa kale way jiraan sufyaanno kale laakiin labada imaamiyada ah axaadiis sheekhya wax ka wada wariya talaamiida ay wax ka wada wariyaan asaaniidda meela ka wada gala waa laba nin baa jiro oo sufyaan athawri iyo sufyaan ibnu cuyaynata waa labada waa laba imaam ishkaalka jirana in badan bay asaaniidda u yimaadaan iyadoo ninkii la raacin sufyaan keliya uu yimaado lafsi imanayo keebaa sufyaan yahay kolkol bay kugu adkaanaysaa inaad soo saarto khaasatan markay sheekhadan ay la wada kulmeen oo haddaad soodhanayd dee sheekhada ku kala soo celay ama inta badanna ragga caynkaasa ismu markuu cayn kasta yahayna waxay ka cabiraan dee xagga mustalaxa nooco gaara oo muhmal bay yidhaahaan jeedadu eeg wixii lagu kala soo celiyaa baa la socon mid kasta abi hadii la sheega ama nisbadii waa la kala garanaya laakiin marka magacin la sheego dee magacyadaasna cidada ay ku kulmayaan wixii lagu kala soo celaayay ku kala socdaayna aan la sheegin maha noocii muttafiqa ah, waa kii muhmalka yidhaahaan muhmalkana waxaa lagu kala gartaa ama sheekhyada ama taraamiidda ishkaalku wuxuu imanaya hadday isku taraamiid ahaayeen ama isku sheekh yahayn tanna way dhacdaaba bal markaa laakiin daabidka idiin sheegaya waxa weeyaan imaka waxaa waa sufyaan uthawri adoo kitaabu laaminaya taas sababta waxa weeye horta sufyaan uthawri uu ka yar da-weynaa sufyaan ibnu cuyayna waaba ka hor dhintoo muddo sudameeye sannadood ku dhow ayaaba ka horreeya xagga geerida sheekhee way la wada kulmeen laakiin waxaa jirta raggan iyaga kama warinaya eeg raggan kama warinaya rag baa jira inta yaryaraayeen aan sufyaan muthawri soomaba gaadhin kuwaasoo kale markaaba waa la garan karaa sayibn markaas ee camr ibn naaqid iyo ragga muslim kama wariyo iyo maxamed ibn abi cumar alcadami iyo rag lahaa waa taas laakiin waxaa jira rag iyagu waaweynaayo sufyaan ibnu cuyeyne dadaba kuba dhowaa oo sufyaan waxa ka wariyeen hadday sufyaan ibnu cuyeyne wax ka waranayaan way caddeeyaane hadday ilaaqaan lagu xambaaraya sufyaan thawri markaa wakiic kow abu nucaym isna inoo soo socda iyo maxamed ibnu yuusuf firyaabi nin laydhaayo bal aan horta labada inooguba badan abu nucaym inoo soo socda walow aanu sufyaan ka warinay inoo soo socda inagu soo dhow iyo wakiic iyo haddaad aragto iyo sufyaan idlaaqay waa sufyaan thawri hadday idlaaqaan sufyaan waa sufyaan uthawri maxamed ibn yuusuf alfiryaani iyo waxyaalaha laba mida kollay daamid fiican daacidii siyar calam nubala u laabmi karta mujaladka toddobaad safxada ugu dambaysa ama labada safxa ugu dambeeya oo xamaad ibnu zayd tarjamadiisa weeye labada xamaadna uu ku kala sooco ayuu qaacidada ayuu tan raaciyaa faa'iidadana raaciyaa isagoo marka hore xamaadada kaba hadlayu labada sufyaan deetuu ragga qaarkood iyo kala saaraa isagoo laakiin ka cabiray dee fa calayka bimacrifati dabaqaati naas ujeedada waxaa waxaa ku kala sooci karta adoo dabaqaadka dadka garanaya de arrinkaa waa baro ayuu idhaa laakiin mujaladka toddobaad dabcada caadiga shaniyolabaatanka wey ee mujaladka toddobaad ama tarjamada xamaad ibnu sayda ugu dambaysa safxada ugu dambaysa kitaabka mujaladkaas ayuu kale dabi fiican ku yaalay oo kaba mid yahay waqiic hadduu idlaaqo ama abu nucaym iyo waxaa lagu xambaaraya sufyaan masawri abisaaqna waa ninkii marka dhawaydaan soo haynay abisaaq asadiiqi waa ninkii wada haysta camr bn cabdilaahi can ilbara bni cazib qaala wuxuu ihi maa ra'aytu maan arag min dii limatin eeg markii horena wuxuu ihi cadiimu ljummati ama cadiima aljummati ilaa shaxmati udunay nin lima u saaxiiba eeg limadana markii dhawayd waxaan soo sheegay jume iyo lime iyo wafra jira wafrad waa inta ugu yaroo timu markay dhegaag ku joogaan baa wafra la idhaahaa limaduna markay dhegaag ka dhaadhacaan weli garbaana aanay gaadhinba taas bay lima yidhaahaan waa naazilan jumaduna waa timaha ilaa garbaha gaadhay rasuulkii ilaahayna intaba sifaadka way noogu timi baraa markii hore wuxuu ihi cadiima aljummati ilaa shaxmati udunayhi imakana min limatin buu idhi waa nin yar kala duwayne laakiin markii dhoweyd baan idhi ilaa shaxmati udunay cadin baan kaga tacalluqinaynaa marka hadhow ishkaal laguma imanayo taa horaan ku soo fasiray cadiimaljumlati jumladiisu ama hadabtiisa iyo timihiisaasi mid ay weynyiin buu ahaa ilaa shaxmati udunay ilaa dhagaan marka laga gaadhayo laakiin waxaa intaa ka dhaadhacsani intii hore kama khafiifsanayd imakana ninbuu tilmaamayo taasi waa intii timu ay u badnaayeen baa xadiiska hor ahaayey timahan dee ka dhaadhacsan dhagaahaba weeye in khafiifa haba noqdeenoo timaa badankoodii dhagaha ku joogeen haddaba maan arag buu uu leeyahay min dillimatin oo fii xublatin xamraa bedlad ama xullad as kuma sugan oo axsana ka qurux badan min rasuulilaahi sal allahu caleyh wasalam lahu shacaru sima isaga u sugnaa yadribu garaacaya gaadhaya weeye garaacitaanku gaadhaya mankibayhi waa jummadii awqaada qaarkeed hadduu gooyana waa ka yarsug ka gaadnaynintaa bucaydu maa bayna almankibayni oo huwa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh bucaydu maa bayna almankibayni waa tasfiirba labada mankib inta u dhaxaysa mid yar kala durugsan buu ahaa lam yakun ma ahayn bilqasiiri ku dheer qasiri ku gaaban wala biawiili ku dheer ee dee dhexdhexaad bu waa alfaabi lagu soo noqnoqday iyadoo aan sheegayo casharka ka dambeeyana in tafsiirku inooguma iman waxyaalo badan wadaciban aad ugu intifaacay marka la eego tirmidi khaasatan cilasha markay noqoto iyo taariikhda iyo umuurahaas oo kitaabkiisa cilashaaba ku yidhaahaa waxyaalaha aan cilaleen kaba hadlay ee kitaabka jaamica ama sunanta aan kaba soo hadlay iyo taariikhda iyo waxyaalahaas inta badan horta kutubta taariikhdiiyo cilashaan ka faa'iidaystay markaasuu idhaha intiisa badanna oo waxyaalihii aan weydiiyey ama kula munaadarooday bukhaari iyo maxamed ibni ismaaciil taasuu kaba cabira cilashiisuu saa kaba cabira markaa waa dee aad buu ugu intifaacay laakiin axaadiisa markaan eegna jaamica dhexdiisa uu kaba wariyey waa toban xadiiun toban xadiiune waxaa laakiin jaamica ku badan dee sidaan halkan ama ku aqrinay kitaabkaase sa'altu muxamadan iyo qaala muxamadun iyo iyo isaga ayaa jaamica markuu ama cilo xadiid kama hadlayo ama kokol u ama waxyaalo taas ku badan oo waa faa'iidadiisa kale eh, laakiin axaadiidta uu toosugaba wariyey muslim bukhaarina waa toban muslimna xadiid keliya oo abwaabta soomka kuma sugan oo axsuu hilaana shacbaana liramadaan laftigiisu yahay taas keliya ayuu muslim kama wariyey kitaabka dhexdiisa muslimna xadbadaa keliya bukhaarina waa toban waa jaamica weye halkaste maxaan haynaa caawa isagoo dee shamaa'ilkii wax kaga warinaya wariya imaamkaas ee isaguna waxyaala uu markaa amalaa ka wariyo waa jira khaarija saxiixna xadiid uu bukhaari tirmidi ka wariyey baa jira bal markaa taasba weeye waxaana la idhaha bukhaari markuu bilaadaas uu kuba dhintay ku dhintay khuraasaan oo kale iyo wixii ka dambeeyey ninkii la odhanayo waaba khaliifadiisii hadday cilmi noqotay oo waraciyo zuhdi isagaabu ahaa tirmidiya wuxuu yidhi markaa xadaana maxamed ibnu ismaaciil qaala xadaanaa abu nucaym qaaladana waa iska wadanaya culimada qaar waxay ka dhigaan ibnu inaan laga tegin halkan oonay habboonayn walow dee la yidhaah haddii lagaba tagana kolay dhib ma laha oo macnaa xadaanaa baaba macnaheedu qaala lana ay ka dhigan tahay wuxuu yihi xadaanaa abu nucaymin xadaanaa almascuudiyu qala xadaana mascuudiyu can cusmaan bni muslim bni hurmusin can naafic bni jubayr bni mudcimin can caliy bni abi aalibin qaala anahu qaala qaaladaa dabadeedna anahu bay halkan dhigtaan kitaab ahaan way u xadfaan laakiin anahu waa oo la aqriyaa oo way jirtaa laakiin kitaab ahaan baa loo xadfaan maxamed bin ismaaciil waa sheegay abu nucaym waa nin isaguna kollay inoo dambeeyo laakiin fadl bnu dukayn baa laydhaha waa nin imaamo oo raggaa bukhaari iyo muslimiyaba ay wax kaba wariyeen oo imaam ahaa weeyo caalim ahaa mascuudina waa nisbo cabdulaahi ibni mascuud buu abtirsiinta kuba galaa oo abtirsiinta uu kuba galaa oo magaciisa cabdiraxmaan ibni cabdilaahi ibni cutbata ibni cabdilaahi ibni mascuud weeye waa nin atbaacu taabiciintii raggoodii kaba mida ama ah, dabaqadii imaam maalikiya weeye waana nin bal matalan siisa kale siqa u ahaa ee laakiin intii aanu dhiman ayaa ikhtilaad kuba yimi culimaduna waxay ku kala soocaan markii hore dee baqdaad mar dambe uu yimi dadkii baqdaad wax kaga maqlay bay yidhaahaan bacda alikhtilaad bay ahayd ee qabla alikhtilaadna intii aanu baqdaad iman dadkii basre iyo kufiya wax kaga wariyeybaabade adugu ahaayeen ayay dhahaan qabla ikhtilaad abu nacayna kulli waa dadkii markii hore laba kulmayo xadiiskiisani waxba ikhtilaadka darar lama imanayo horta isaga xaggiisa siisa kale dee nin siqa ayuuba ahaaba ee ayma kala duwanna ama xadiiska way saxiix yeeleenba an cumaan ibni muslim ibni hurmus kani waa nin kale oo de isagu kaba warinaya laakiin ninkan xaafid ibnu wuxuu kaba cabiraa fiihi leyn macnaa jilic waa nin dabacsan ama waa daciifa ma odhan karnaa laakiin dacfigiisu dacfi adag maaha waa dacfigan aylaan ictibaar bu u suubada waa dacfigan xadiiskiisa haddii cid xoogaysaa ma riwaayaad kale loo helo xadiiskiisa uu xasan noqdo ama isagu haddii uu xadiis kale oo isagaba yar dabacsanaa isaga riwaayadiisu ay xoogayn karto macnaa mutaabacaadki iyo shawaahidiya ayuu ayuu galaa waa nin adigu xadiistiisa la qoranayo ictibaar uu suubado xadiiskana dee durub kalu inoo leeyahay saas baa xadiidkani oo ama uuba inoogu sugnaanayaan can naafic ibni jubayr ibn mc isagu waa taabiciintii adugu laakiin quraysh wey jubayr ibn saxaabigaasade waa nin caalimana uu ahaa can caliy bni abi daalib qaala lam yakun ma ahayn annabiyu sala allahu calayh wasalam biawiila ku dheer muu ahayn walaa bilqasiira ku gaabanna ma ahayn intaa waan soo aragnay shadlu lkafayni walqadamayni labada kaf iyo labada qadamna midee ama ay hilibkoodu buuxo oy adadag yihiin buu ahaa oo kafafkiisuna shadka inta badan waxay kaba cabiraan khiladka waa iyagoo dee farhi iyo gacantiisi iyo baabacadiisi ay buuxdo yar nooc adeygna ay leeyihiin labada qadamna waa labada qadamoo shadin macnaa khilad bay kuma fasiraan waana waxa noo dambeeya laakiin xadiid isna saxiixa inoogu sugan oo anas ibni maalik baa lahaa raxmaan taaban rasuulkii ilaahay salawaatullahi wasalaamu caleyh kafkiisa wax ka jidhac xariir iyo diibaaj iyo wax ka jidhacsan maan taaban culimmaadkay ku jamciyaanna waxaaba weeye ee abuur ahaan iyo dabiic ahaan taas buu ahaa luyuudada iyo dabiicsinadaas uu sheegay anas ibni maalik xadiidkaa kaleba laakiin marka uu ama deejiyaad galo ama hawl uu qabto iyo safaraya wax gacmihi kuma qabto ayaa qiladkan ama shasigan imanayeyba oo bal shasul kafayn walqadamayn daxmu ra'si madaxiisuna mid u wenyay buu ahaa oo madaxiisuna uu wenyaho hadii goor waxa la yidhaha waa calaamatu najaaba sikarka iyo tacaaqada marka waxay yidhaahaan maqilat alcaqliga ah waxay kuma sifeeyaan waa dee dimaaqa buuxa iyo caqli marka calaamadii iyo deba taas bay ahayd dakhmu raas dakhmu karaadiisi karadis waa jamcu kurduusin kurduusna wasankiisu waa cusfuur oo kale waxay dhan waa ru'uusulcidaam ama meelahan ay isaga yimaadaan oo kale iyo lafaha madaxyadooda oo kale iyaguna mid ay buuxaan oy roonroon yihiinba ayaabu ahaa waana inoo dambeeyaan shala casharka dambe tawiilu lmasrubati masrubadiisuna mid ay dheertu ahaayo masrubada waxay leeyihin waa timaha dadka kolkol ay qaar laabta iyo waxyaalaha laabta maha ee waa in yar oo dhuuban oo halka laabta inta ka bilaabata ilaa xudurtiisa iyo gaadha oo hadda laabta kuma jiraan waa wax yaroo khadbu dhuuban ama fadar yaroo saa u jeexan oo kale oo iyo timo uu ku lahay intaas oo ilaa xudurta gaadhaysay jirkiisa kale muu lahay intaas laabtiisa xataa ma ilaahay oo laabtiisa timo saas kuma sugnayn waa timo yar oo dhuuban oo liid sidaasuu ah oydaa gaadhaya halkaas ayuu ahay masrubadiisaasay dheertay ra'duna eeg way damisatay almasruba weeye haddii almasraba la yidhaaho ee macno kalay masrabada iyo waxaan matalan dabadoo kale halkan ay wax kaba soo baxaan intan dee adigu ay marka wax kaba soo baxaan intaas baaba masraba luqada carbeed laba yidhaaha ama malawadka oo kale ayay masraba luqada carbeed la yidhaha taasi waa ra'da fadxisan masruba markaase waa khadkaas daqiiqa ah ee markaa lid yar oo saa u dhuubadoo timawo intaa laabta kuba lahaa idaa masha hadduu socdo takafaa waa iliilanayo xagga hore u iilanaya takafuan waa masarkii un kaanama yanxadu waa tan tafsiirkeedi si wuxuu ka dhaadhacayo min sababin meel sare oo meel xuduur oo dhaadhaca uu saa uga dhaadhacayo sawaab weligii socodkiisubay taasi tilmaamaysa ayuu uga soconayay lam ara arag qablahu rasuulka ilaahay horti walaa bacdahu isaga dabadii milahu wax lamida maan arag sal llahu caleh wasalam kolley casharkaan ku joojinayaa sanad baa ii yaala markaad eekay dabacaadkana sanadkaasi ma yaalo laftigaad aqriayaa markaa waxaa jira inaan sheegin aniga oo laftiga i yaal miibna waa i yaalla waa mukarar xadiisku inuu yahay ujeeddadu mati ima soo socdo ee sanadkan hore uun raacsan xadiidkan sanadkiisii oo labaada ayaa ii taalo xadaanaa sufyaan bnu wakiicin qaala xadaanaa abi can ilmascuudiyi bi lisnaadi naxwahu bimacnaahu waa intaas oo macno uu yahay in sufyaan ibnu wakiic la idhaaha oo sheekh u ahaa tirmidi xadiidka markii hore moxamed ibnu ismaaciil bukhaari buu ka wariyey bukhaarina abu buu kaba wariyey abu mascuudi haddaba sanad labaad baa jiro kii hore ka caalisanba way ka tira yaryahay sufyaan ibnu wakiic nin la yidhaaho ayaa bay uu la siman ayaa ka warinaya aabihii wakiic wakiic marka abu buu la siman yahayo oo wixii mutaabacada la odhanayay qaasirahaba noqoto abu markaa nucaymna aabihii wakiicna ka wariyey mascuudigii markii dambe aan soo marnay ee ku jiray waana hada isnaadi isnaadka xadiidka intiisii kale naxwahu qaaliban marka xadiidka oo kale sanad ay u soo qaataan haddaaba lafdigii uu yahay kii horena milahu bay dhahaan sidaan dee musalaxa kusoo aragnay hadduu la macnaye laakiin lafdigii aanu ahayna naxwahu bay dhahaan waxaana ii wada taallaba naxwahu bimacnaahu waana ta'kiidun waa kii hore macnihiisii e, bal waxaan leeyahay waxaan arkay laba nusqiya baan arkay mid waxaan filayaa intan yar eegay oo kumuu sugnayn inuu ku sugnaadaana kollay sawaab weeye waxaa inuu dib idinka idinku soo celiyo sababtu sawaabka wey waxaan u laamay jaamicu tirmidi xadiidkaa horena isagaa wariyey xadiidkana uula soo dhigto sanadkana waa isku midu matnigaa hore intuu saa ku wariyey ayuu sanadka labaadna dhigtay allahuma halkan uu bimacnaahu raaciyunbaana naxwa u keliya uu ku gaabsaday taasoo bimacnaahu dan taakiidka ayaanu lama iman bal waxaan leeyahy waa taas amaa laakiin ninka warinaya sanadkii hore ayaa inoo sugnaa ee ciladii ku sugnayna waa taa ama wixii kuma sugnaana waa taa aan idhi kole duruubkanuu leeyahay sanadkani laakiin sanadka ninka u horeeya sufyaan ibnu waqiic marar kaleu inoo iman doonaa waa nin culimmadu ay daciifiyaanba ee laakiin xadiidka ayaa shawaahid kale iyo duruq kale laho lama ictimaadsanayo isaga naftiisaa dariiq mutaabaca ahaaye laakiin ninku wuu inoo iman doonaa markaasaad ogaan doonaa culimmadu maxay kuma dacaifiyeen waa nin waqiicii weynaa imaamkaas inankiisii weeye waxaa loo daciifiyey marka dambe inoo yimaado taas inoogu iman doona axaadiid kale ayaan arki doonaa wallahu subxana subxaana watacaala calaa aclam